allahuma climna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnaar waa mar kale iyo casharkeennii alfiyatu sira waa darsigii sideediyo tobnaad biidni illahi tacaala waxaynu ku jirnaa weli bucuustii iyo saraayaadkii waxaynu ka qaadaynaa beydka lix boqol toddoba iyo toddobaatan fa bachuhu bashiiran ilansaari ثانية ليمن والجبار لغطفان هربوا وقد هجم أرضهم فلم يجد إلا النعم فساقها ورجلين أسرا فأslma وأrsla id أxdira weli waxaynu ku jirnaa duulaamadii rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam iyo saxaabada waxaynu soo aragnay khasawaadkii waxaynu soo aragnay qaybo badan oo ka mida saraayaadkii iyo ciidamadii goosanka ahaa marka si fiican loo dhugto ee la dhuuxo soo jireenkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa kuu soo baxaya dagaalka nebigu uu kula jiray mushrikiinta iyo ahlu baadilku inuu afar mixwar ka koobnaa mixwarka koowaad mixwarul akhbaar buu ahaa wararka waa lagu dagaalamayayoo nebigu intaa war buu raadinayaa war la heliyaaba tala la heli qolo walba wuxuu ka war helayaa iyagoo weli dhibkoodu aanu fogaanin markaa mixwarkaa awooddu saarayay in war badan la helo mixwarka labaad ee muhimkii waxa weeye aliqtisaad dhaqaalaha oo qurayshoo kale meesha ugu daranee laga wareemaya dhaqaalay ahayd waayo dhaqaaluhu waa halka dagaalku ku socdo haddii dhaqaalaha laga jilciyo ciidankoodu waa jilcaya waa halka muslimiinta ka weerareen ee ay dhaqaalo badan gacanta kaga dhigeen waxaa kalooad arkaysaa reer miiga geel iyo ari badan baa laga soo taxaabaya waxaa la soo taxaabay islaamkii quwo u noqonayaan iyagana waxay ku noqonaysaa daciifin mixwarka saddexaad waa iclaamka iyo warbaahinta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa niman aftahanna ah oo gabyaa ah oo nimanka u jawaabaya oo diinta sharxaya oo dulmigay ku jiraan u sheegaya oo nebiga karaamadiisa tilmaamaya oo wanaaggu wado mawduucana kamuu hurdine dagaalka warbaahintana waa ku jiray dagaalka afraadna waa kaa maydaanka goobta la ysugu imanayo ood arki karaysaan marad badan muslimiin badan oo la laynayo ama lasweer laga qabanayo ama iyaga guulaysanaya oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu go'aamiyey muslimiintu inay gebagabada yeeshaan laakiin marka hore maalin boqolaa laga bursanaya waa sidii caadiga ahayd afartaa qodob nebigu wuxuu adeegsanayey afar taktiik ama afar qorshe ayaa uga meel yaallay qorshaha koowaad wuxuu ah alistibaaq kaga horraynta inuu gacanta kaga horreeyo oo weligaa inaan lagaaga horraynine lama huraan waa caws jiilaal kol hadday surrantihiin intaanu weli adkaanin ee aanu cuslaanin inaan lagaga horreeyo taana waa arkaysaan bucuusta waa idin muuqataayoo meel hiblaayo waxaa loo weeraray col baa surursanaya la lama sugin intuu isagu ku soo weerarayo marka waa dariiqo la doonayo dadka muslimiinta inay bartaan qodobka labaadee cajiibka waxa weeye nebigu sumcad buu samaynaayey sumcad dagaaladiisu dad la qabtay oo la sii daynaayo xoolo lala wareegay oo loo celinayo dad maxaabiisa oo layska fasaxayo qofkani sumcad buu isagaa islaamaya ama dad kalu wargeynaya marka qadiyadda sumcaddana inaan lagaaga dheeraynin waa taktiig labaad taktiiga saddexaad waxa weeye caqdulhudan reere aydaan weli isgaadhin in heshiisii lala saxeexdo ilaalin iyo istayn iyo ammaangelin iyo wada noolaanshiya ah oo mar kastood hesho dad badan oo ammaanku ah xorriyad baad ku socon karaysa tagtiinka afraad waxa weeye qofka edabdarrihiisu soo noqnoqoto in si adag loo ciqaabo oo aan la dhayalsanin taana nebigu waa samaynayo qaarkii la cafiyey hadday mar labaad edabdarrada soo celiyaan si aan caadi ahayn buu loo edbin jiray faima tasqafanahum fi lxarbi fasharid bihim man khalfahum sideeddaa arrimood baan dabcan inaynu ka horraysiino halkeeni baynu ka wadaynaa sheekhu wuxuu yidhi fabachuhu diriddii uu nebigu diray bashiiran alansaari waa bashiir ibnu sacd alansaari uu diray haaniyatan mar labaad liyamna meesha yamna laydha waljabbaariya meesha jabbaar laydha liqadafaana qabiilka qadafaan laydha baa degan waqad hajama walxal qad hajama waa weeraray ardahum dhulkoodii falam yajid ma helin ila nacam xoolo nool mooyaane fasaaqa waa kaxeeyey haa xoolihii buu soo kaxaystay iyo wa rajulayni laba ninoo usiraa la soo qafaalay fa aslamaa deeta way islaameen wa ursila waa layska sii daayey id uxdira markii la keenay ee la ogaaday inay islaameen waa layska fasaxo reerahoodii bay ku laabteen colka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa diyaariyey waxay ahaayeen saxaabo aan badnayn waxaa loo dirayaa yamna waljabbaar meel laydhaa oo najidi ku taalla yamna makay bari ka xigta jabbaarna kama foga qabiilka khadafaan laydhaa qayb ka midaa ah degtaa waxaa dega fasaaraya cudra shawaal bay ahayd sanadkii toddobaad nimankan intay warkii heleen ayay cagaa wax ka deeyeen dhulkii oo bannaan oo haaribana oo aan cidi joogin ayay saxaabadu tegeen laba nin bay ka heleen labadii nin bay gacanta ku soo dhigeen iyo xoolo fara badan labadiina markii nebiga la hor keenay way islaameen kol hadday islaameenna sabab loo sii haystaa ma jirta waa laiska sii daayey rooydahoodii bay ku laabteen fa bacuhu diriduu diray bashiiran ilansaari haaniyatan mar labaad liyamna waljabbaari yemantii caadiga ayd hamoodin yamna waa meel iyo waljabaar liqadafaana qabiilka qadafaan layidhaah harabuu waa firxadeen waqad hajam waa hajuumay ardahum dhulkooda falam yajid ma helin ilaa nacam fasaaqaha waa soo kaxeeyey xoolihii iyo wa rajulayni buu soo kaxeeyey usila la qafaashayoo fa aslamaa way islaameen wa ursila waa layska sii daayey id uxdira markii la keenaybaa faraha laga qaaday yelihii waxaa ku xiga bacsi bna abilcawjaa saxaabiga la yidhahdo akhram ibni abilcawjaa colkiisii wa huwa bachiganina bucayda cumrati alqadaa'i cumradii cumratulqadaa'ina soo marnay in yar kadib weeye ilaa sulaymin qabiilka sulaym layidhaah weeye jaa'ahum waxa u yimi caynun lahum il ay leeyiin oo fa jaa'ahum iyagiibuu u tegayoo waqad acadduu ilaa ay diyaarsadeen nablahum leebabkoodi waay uma taraamo way isku ganeen saacatan saacad bay isku ganayeen faqutila waa la dilay asxaabuhu akhram asxaabtiisii oo dhan baa la dilay wahwa isagana faqad taxaamala wuu iskadeeday socod buu isku khasbay min bacdi jurxii intii la dhaawacay ka bacdi ila an qadima ilaa uu yimi cala nebiy nebiga saaliman isagoo badqaba oo musallama la badbaadiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qabiilka dhaa bani sulaym oo dariiqan dega maka loo maro oo iyaga qudhoodu qabiil aad u dhib badana asee marka dambe islaami doona ayaa dhibaatooyin sameeyey waa markii laga soo laabtay cumratulqadaa waa sanadkii toddobaad waa bishii dilxija nebigu bani sulaym wuxuu u diray konton nin oo u wato akhram ibna abilcawja akhram ibna abilcawja waa nin soo muhaajiroo soo hijrooday laakiin saxaabada waxaa ku dhacay arrin cajiiba ah. nimankan bani sulaym waxay soo dirteen ninba saa soo indhaindhaynaya wuxuu isaga dhigay nin socoto ah colkii la soo degey deete wuxuu idhi socotaanoo melhiblaayaan u socdaayo wuu la degey waxbuu la cunay ay cunayeen ishuu ka buuxsaday tiradoodii xoodiibuu helay hadhowna wuu sii daayey deetana reerihii buu u tegayoo colka idinku soo socdaa idinka tiradooduna waa intaa colka war ma hayaan waxay isleeyihin war laydinkama hayo way yimaadeen mise waa loo diyaarsanyayba qabiilkii o dhan waa u diyaarsan waxay sameeyaan way badrheedheen marka waryaadheen waxaan idinku nimi inaad ilaahay diintiisa qaadataan waar diin iyo waxa uma jeedna bay yidhaahdeen haddaba inaynu dagaalano hayo waa dagaal dabeetana dagaalkii baa laysu istaagay waa laysku bilaabay wax badan saxaabadii lama yeelin hoostay ka dirteenoo laba qabiiloo la jaara ayay gurmad u dirteen laba gurmad baa hareeraha kaga yimi markaa saddex dhinac baa laga hareereeyey saxaabadii saxaabigii watay akhram ibna abilcawja mooyaane sagaal iyo afartankii kaleba goobtii baa la dhigay saxaabigii oo dhaawac xuna oo aad u jilicsan ayaa luuday luudidaana madiinuu ku gaadhay inta badana waa arkaysaan midhmidh baa ka baxaya midhkaa rabbi wuxuu ugu talagelayaa inuu warka geeyo waxaa kaloo kaaga baxaya diintan aynu hayno inta nin soo geeriyooday inta dhiig maaratay loogu soo daadiyey inta nin loogu dhaawacay inta qof u shahiiday qadiyadaasna waa qadiyad muuqata yelihii waxaa ku xigay bachu ibn abilcawja ahram ibni abilcawja ciidankiisii wa huwa ciidankanina buayda buayda waxaa la taskhiiriyey bacd bucayda in yar kadib cumrat alqadaa'i ila sulaymin baa loo diray jaaahum waxa u yimi jaahum humta hore waxaad ka dhigtaa saxaabadii jaaahum waxa u yimid saxaabada caynun basaas lahum ay leeyihin bani sulaym fa jaaahum humta waa bani sulaym basaaskii markuu saxaabada u tegey haddana bani sulaym buu u tegey walxaal qad acadduu nablahum ilaa ay diyaarsadeen leebabkoodii suma taraamoo way isku ganeen saacatan saacad faqutila qutila waa la laayey asxaabuhu asxaabtii saxaabiga wahwa isaguna faqad taxaamalaa waa taxaamul buu sameeye taxaamulka waxa weeye markaad xoog isu qaadayd isjiiddo wuu isxambabooray wuu isjiiday dirqii isagoo isjiidaya ayuu madiine ku tegey min bacdi jurxi intii la dhaawacay ila an qadiba ilaa u yimi cala nabiy nebiga u yimi saaliman isagoo badqaba badqaba wuxuu u jeedaa isagoon dhimanin musallaman la badbaadiyey laakiin dee dhaawac buu qabaa saaliman waxaa looga jeedaa isagoo dhaawac loo dhinta aan qabin fa bactu haalibin ila kudaydi ilaa bani lmulawixi اruquudi shana calayhim gaaratan fastaaqa nacamahum waadraku lixaaqa bihi fajaءa allahu bisayli fama qadarahum an yastariduu nacama fabacu khaalidin ayaa ku xigay waa bacigii lixiyo soddonaad haalib ibnu cabdillaahi leythi ila lkudayd kudayd baa loo akhriyaa tashiiru kadin aniga wuxuu ii dabdinayaa kadiid saasuu idinkana idiin dabdiye waaye ilaa banilmulawixi qabiilka banilmulawix la yidhaah alruquudi ee hurday wuu sifaynaya iyagoo hurda shanna wuxuu ku kiciyey calayhim qoladaa banilmulawix khaaratan weerar fastaaqa waa kaxaystay nacamahum xoolahoodii wa adrakuu way soo gaadheen allaxaaqa gurmud bay ku soo gaadheen bihii saxaabigii bay soo gaadheen gurmud bay kaga daba yimaadeen fa jaaa allaahu ilaahay wuxuu keenay bisayli daad buu keenay famaa qadarahum umay awood yeelanin an yastariduu inay ceshadaan annacama xoolii inay ceshadaan awood uma yeelanin qaalib ibnu cabdillaahi leythi waxa la geeyey wuxuu weerarayaa kadiid meesha la yidhaahdo maka iyo madiine u dhexaysaa saasuu inoo dabdinayaa kaafka in la fadxeeyo daalkana la kasreeyo kutubaha kale siiradu waxay u dabdinayaan daalka in la dameeyo kaafka in la dameeyo daalkana la fadxeeyo alkudayd ceel weeye waa meel ceelah oo timir badan oo jiq ah benilmulawixna benileyd silib ka mida weeye saxaabadani waxay ahaayeen dhowr iyo toban nin weerar bay ku qaadeen xilli hurdo oo suxuura deetana xoolahoodii bay kaxaysteen dad badanna way ka laayeen mar dambaa waxaa tegay gurmad baa hareeraha u baxay reerihii baa lagu dhexdhacay ciidan xoog lay soo direen ciidankii oo fara oo orinaya ayaa ka daba yimi saxaabadii markay su muuqdeenna ilaahay wuxuu keenay daad orinaya oo cirkaa maraya oo meeluu ka yimi aan la ogeyn ayaa labadii qolo kala xidhay iyagoo arkaya ayaa xoolahoodii halkaa lala maray daadka meel alla meel ay ka soo maraanna waa ay waayeen karaamada cajiibka ah ayuu ilaahay ku badbaadiyey ciidanka qaali bni cabdilaahi leysi fabacu haalibin ila lkadiidi baa loo diray ilaa bani lmulawixi alruquudi takmilat lbeyt waanu sifaynayaa ahurday shanna calayhim wuxuu ku kiciyey haaratan weerar fastaaqa waa kaxaystay fastaaqa waa alfi itlaaqii kaasi nacamhum xoolahoodii wa adraku laxaaqa wa adraku way soo gaadheen allaxaaqa gurmad ahaan bihi isagay soo gaadheen faja'a allahu ilaahay wuxuu la yimi bisayli daad famaa qadarahum u awoodin an yastariduu inay ceshadaan annacama xoolihii fa bachuhu diridda uu diray haalib haalisatan mar saddexaad ilaa fadak meesha fadak laydhaa baa loo diray ajla musaabi ay liajli musaabi musiibadii ku dhacday manciddii bihaa meeshaa qablu intaa ka hor halaka ku dhimatay awgeed ayaa loogu diray maca bashiirin qoladii bashiir ibnu saacad la socotay ee la laayaynu shalay soo marnay aargoosigoodii baa loo diray fa asaabuu way heleen annacama xoolo wa qataluu waa dileen fillaahi ay fii dariiqillaahi waxay ku dileen qatlaa qaar la laayo oo lu ama gun ah qaar badanoo gun ah oo aan khayr lahayn oo kufri la yimi saxaabadiina laayey ayay bartaa ku laayeen waa bacigii toddobiyo soddonaad qaalib ibnu cabdillaahi leythi ayaa mar saddexaad la diraya meesha loo diraya waa fadak waa sanadkii sideedaad bishuna waa safar waxaa loo dirayaa wax kale maahee dhibaatadii dhacday ee saxaabada lagu laayey taqriiban faraha badnayd ee reer fadeg ay laayeen ee u watay bashiir ibnu sacad al ansaari ayaa loo dirayaa in loo soo aargooyo laba boqoloo saxaabi bay ahaayeen usaama ibnu sayd baa ka mid ahaa salaad subax bay galeen colkii xoolana waa ka soo kaxeeyeen rag badanna waa ka laayeenoo wuxuu sheekhu weliba leeyahy qatla lu'ama qofku markuu gaalnimo iyo adiyad isku daro lain buu noqonaya qof gunah oon sinaba ku roonayn oo macna beel ah fa bachuhu colkii uu diray haalisatan mar saddexaad uu u diray haalib ilaa fadak uu u diray ajla musaabi ay liajli musaabi musiibadii iyo dhibaatadii mancidii halaka ku dhimatay biha fadak qablu intan ka hor maca bashiirin bashiir iyagoo la maca fa asaabuu nacama xoolay heleen wa qataluu fillaahi qatla lu'ama qaar gun ah oo macnobeelan beelana waa ay soo laayeen bacthu shujaacin bacdahu shujaac ibni wahab alasdi ayaa la diray ilaa bani caamiri baa loo diray bisii'i meesha sii laydhaah ilaa hawaasini qabiilka hawaasin laydhaa baa degan yasiiru waa soconaya leylan habeen yakmunu nahaara maalintiina waa gabbanaye fa saara waa socday xataa sabaxa diyaara ilaa uu ku waabariistay dhulkii qoladaa la rabay asaaba wuxuu ka helay minhum ayaga nacaman xoolo geel ah iyo washaan adhi geel iyo adhi isugu jira wa khammasuu khumuskii bay ka saareen wa qasamuu way qaybsadeen maa jaa'a waxay la yimaadeen way qaybsadeen bacigani waa kii sideed iyo soddonaad shujaac ibni wahab il asti baa la diraya waa bani caamir ibnu sacsaca waa nimankii saxaabada bi'ri macuuna la yidhi aynu la dagaalana ee diiday oo marar dambe bilaabay inay muslimiinta dhibaateeyaan ayaa la weerarayaa meeshay degayna sii baa laydhaa shan habeen baa looga socdaa madiina waa rabiicul awal sanadkii sideedaad saxaabada weeraraysa waa afar iyo labaatan nin habeenkiina waa soconayaan maalinkiina waa gabbanayaan afar iyo labaatan nin si kale waxba kuma yeelayne iyagoo hurday mireen salaadii subax bay heleen dabeetana dadna waa ka laayeen xoolo badanna waa ka soo qabsadeen waxaa la yidhahdaa shan iyo labaatankoodii ninkiiba wuxuu helay shan iyo toban awr waa markii khumuska laga saaray waad soo saari karaysa ninkiiba shan iyo toban baad ku dhufan kadibna waxaad soo saari intaa kuu soo baxday ayaad haddana u qaybinaysaa boqolkii dabeetana waxaa kuu soo baxaya cadadkay soo heleen shan iyo toban habeenna waa maqnaayeen bacu jujaacin ciidankii shujaac shujaac ibni wahb alasti bacdahu gadaashii baa loo diray ilaa bani caamirin qabiilka bani caamir laydhaah oo bisi'i meeshaa ku dhaqan ilaa hawaasini hawaasinna ku dar yasiiru waa soconayay leylan habeen yakmunu nahaara maalinkiina waa gabanayay fa saara waa socday xataa sabaxa diyaara ilaa uu ku waabariistay dhulkii iyo degaankii asaaba minhum wuxuu ka asiibay nacaman geel iyo washaan adhi wakhamasuu khumuskii bay dhinacu saareen wa qasamuu way qaybsadeen maa jaa'a fabacu kacb ibni cumayrin fadaasi waa tacqiibkii fabacu kacb ibni cumayr baa ku xigay oo min khifaarin khifaar ka mid ah waa kacb ibni cumayr alkhifaari lidaati atlaaxin meesha daatu atlaax laydhaa baa loo diray faxalluu way degeen bidiyaari dhulkii bay degeen fa waxay heleen aljamca colkiyo kahiiran aad u badan qaataluu way dagaalameen min acdami alqitaali dagaalkii ugu weynaa bay dagaalameen xataa qutiluu ilaa la laayey ila alamiira amiirkii mooyaane ibna cumayrin kacban oo kacab ah najaa waa badbaaday jariixan isagoo dhaawaca kaana waxa uu ahaa rus'an musiibo sacban adag ayaa muslimiinta ku dhacday markaad arkaysaa ibtilaaga ilaahay muslimiinta ibtilanayo saddex afar shan lix goor marka la yar bursado mar baa loo wiiqaya waayo culimmadu waxay leeyihiin xikmadaha ilaahay ee faraha badan waxaa ka mid a ah, haddii la guulaysta uun oo guulba guul looga wareego oo gobonnimo lagu geeraaro qaar aan diinta waddanka lahayn oo munaafiqiina soo biiraya deetna waa lagu gurdo raacinaya halkan halkanay ka dhowdaa lays odhanaya kii dhaqaalo doonayey kii jaga doonayey kii wax walba doonayey iska dhex raacaya laakiin maalinta lagu wiiqo ee lagugu kala tago ee in dhaawaci lagu gaadhsiiyo ninkii adduunya doon ahaa iska carray xodhe halkan dagaal iyo dhimashaa yaalla deetana waxaa laga yaabaa inuu meesha babaneeyo yaa isku soo hadhaya intii ilaahay subxaana wa tacaala dartii u socotay kacb ibni cumar alkhifaari waxaa loo diray daata atlaax meel laydhaa oo waadi lqura ku dhow culamada qaar waxay leeya waa shaam laakiin nebigu shaam uma diri jirin ciidan saa u yar shan iyo toban saxaabi bay ahaayeen shaam waa dhul fog cadow ballaadhanna uu joogo shan iyo toban saxaabi waadi lqura waa meel dhow deetana ciidankii waxay la kulmeen col aanay kuba talagelinoo aad iyo aad u fara badan colkiina waxay u isticmaaleen leeb aan caadi ahaynoo fara badan deetana dhammaan saxaabadii halkiibay ku leedeen oo ku wada shahiideen amiirkoodii mooyaane kacb bni cumeer alkhifaari isagoo dhaawac u firxaday waxaanay ahayd musiibo adag oo soo haleeshay muslimiinta fa bactu kacb bni min khifaari lidaati alaaxin meesha daata alaax laydhaa faxalluu waxay degeen bidiyaari dhulkii ayay gaadheen wuu ku buuxiyuun fa way heleen aljamca colkiyo kaiiran fara badan qaataluu way la dagaalameen kabay baqine min acdami alqitaali xataa qutiluu ilaa dhammaantood la laayey ila alamiira amiirkii mooyaane ibna cumar weeye kacban ah najaa waa badbaaday jariixan isagoo dhaawaca kaana wuxuu ahaa rus'an musiibo sacban adag fa bacثu camrin wahwa bnu lcaasi ila qudaacata bimarmaa qaasi fa bacثu camrin camar diridii baa ku xigtay wa huwa bnu alcaasi wa camr bn alcaasi ilaa qudaacata qabiilka qudaaca laydhaa baa loo diray bimarman waa meel loo qasto oo qaasii fog meel loo qasto almarma ay almaqsuud waa meel loo qasto fog daati sulaasili meesha daatusulaasil laydhaa weeye wa kaana man macahu cidda la socotay cadda alaamiatin tirada alaamiatin mujtamaca saddex boqol oo buura bay wa balaqa waxa gaadhay ibn alcaasi waxa gaadhay kuhruljamci colka badnaantiisi arsala waa soo fariin dirtay yastamidu isagoo gurma doonaya qadara alwusci intuu awoodi karo nebigu intuu ciidan awoodi karo inuu gurmad usoo fidiyo arsala lahu wuxuu nebiguna u diray abaa cubaydatin warada wuxuu ku gaadhay fii miatayni laba boqol isagoo wata minhumaa waxaa ka mid ah labadii sheekhee hanuunka sheekha ku ahaa ayaa la socda alcumaraani weeye laba cumar oo bakar iyo cumare yalxaqaani waxay gaadhayaan camran camar bay gaadheen falixiquuhu way haleeleen suma saaruu way socdeen turaa iyagoo dhammaystiran xataa laqow ilaa ay la kulmeen jamcan col min alkufaari gaala ah faharaba haraba alkufaaru gaaladii waa firxadeen lil adbaari iyagoo dhabarka ka jeediyey ayay yaaceen waa sanadkii taqriiban sideedaad waa jumaad alaakhira sanadka toddobaad aakhirkiisii ayaa waxaa soo islaamay saddex nin oo ay qurayshi ka sabri weyday waa ninka la dhaha camar ibnu caas iyo khaalid ibnu lwaliid iyo ninka la dhaha cuhmaan ibnu talxa oo ninba meel ugu jiray ninkani wuxuu ahaa dadka negoshiyeshinka iyo wada hadallada iyo boqorrada iyo waxaa isku xidhoo arrimo dibadeedoo kale u qaabilsanaa khaalidna hogaan ahaa fardaha tichnikadu ayuu mas-uul uga ahaa cumaan bnu dalxana waa ninka calankaba u qaadi jiray nebigu waa aad buu la yaabay waanu ku farxay waa kii yidhi haadihi makka alqat ilaykum aflaada akbaadiha waa tan makii beerkeediiba banaanka idiin soo dhigtay beerkiiba bannaanku u yaallaa wax u dambeeyaa ma jiraan camarna si gaar uu ammaanay waayo camarnin aad u caqli badan buu ahaa se la tilmaamay markay dadku baayactamayeen ayuu gacanta xagga dama marsaday war maxaa u baayactami weyde wax badan baan galay horta dembi dhaafaan in lay dembi dhaafo wuxuu miyaanad ogeyn islaamnimadu inay burburiso wax alla wixii ka horrey amaa taclamu yaa camar ana alislaama yajubu maa kaana qablah wa ana alxaja yajubu maa kaana qablah wa ana alhijrata tajubu maa kaana qablaha islaamnimadu way burburisaa wixii hore u baabiisaa hijraduna wixii horay baabisaa xajka mabruurkiina wixii hore waa baabiyaa dabeetana wuu baayactamay nebigu wuxuu uhi aslama annaasu wa amana camar dadku way islaamaan laakiin camar ibn caas iimaankuu ka bilaabay dadku dabaqa hoosey ka bilaabaan isagu laakiin dabaqa labaad buu ka bilaabayba marka nin aad iyo aad u cajiib u ahaa isagoon saddex bilood islaam ahayn ayaa colkan loo dhiibaya ciidanka faraha badan ee saddexda boqolee nin ah waayo qabiilkan la weerarayo ayaa abtiyaaladiiya dhulkaasaa laga garanaya wuxuu doonayaa inu isu sheego ula hebel hebel baan ahay heblaayay dhashay islaamniman idinla socdaa ay soo dhaweeyaan hadday diidaanna inuu markaa dagaalamo waa markii isagoo saddex bilood qofka aqliga badan waa nin oo cajiib saddex bilood isagoo islaama ah, ayuu meeshaa tegey wuu janaabooday habeenkii dhulkuna waa baraf waa shaam waa urdun meeshuna waa jiilaal dabeetana waxa uu yidhi wuu gebagabaystay saxaabiga ku yidhi maxaad gebagaysanaad meedhatid isuu yidhi meye wallaahi ilaahay baa yidhi walaa taqtuluu anfusakum allaha kaana bikum raxiima walaa taqtulu ilahay baa yidhi dilina tan lagu dhimanaya iska gebagabaysanaya saxaabadina isaga waa miiro isagaa tukinaya hadhow baa la ashkatay oo la yidhi rasuul allow ninkani waa jinaabooday manuu maydhan gebagabuu isticmaalay kadibna u nutukiyey uuu yaadhay maxaa kalifay rasuul dhaxan xoog badan bay haydoo ilaahayna ha isdilina in la dhimanayaanarke nebiguu dhoolla caddeeyey maxbuubku buu diiday ninkii markuu halkii tegey ayuu warkii raadiyey waxa u soo baxay col la beegsan karayo oo saddex boqol lagu beegsan kara inaan meesha joogin deetna uu iska degey warqad buu diray degdega wuxuui rasuul alla warkii waa isbedeleye col soo dar dabeetna waxaa loo soo diray laba boqoloo nin oo abu cubayda wato oo ay kamid yihiin labadii muslimiinta ugu sarreeyey xagga odaynimada iyo diintaba abubakar iyo cumar deetana intaba yaa u talinaya abubakar iyo cumar iyo abu cubayda oo intay doolaan ka soo horreeyey camar bin caskii shalay soo islaamay laabta laysku garaaci maayo ha muqadimiintii baanu iyo qudamadii baanu iyo annaga asyaanaha kaala iyo ya waxaas ma jiraan islaamka amarkay qaadanaya waa loo talinaya sidii bay dagaalkii ku qaadeen gaaladiina way baqdeen deetana dagaal badanba ma dhicin guushii iyo gobonimadii iyo qaniimadiiba halkaasay gacanta ku soo dhigeen fa bacu camrin wa huwa bnu lcaasi ilaa qudaacata qudaaca loo diray bimarmaa waa meel loo qasto oo qaasii dheer oo fog daati sulaasil baa la yidhaahdaa wa kaana man macahu cidda la socotay waxay ahayd cadda alaamiatin saddex boqol tiradood oo mujtamac dhammaystiran wa balaga waxa gaadhay ibn alcaasi ibn alcaas waxaa gaadhay kuhruljamci colka badnaantiisa arsala waa dirtay yastamidu isagoo gurmad raba qadra wuxuu intii la awoodi karo wixii col la awoodi karaba lay soo diro arsala lahu nebigu waa u diray abaa cubaydatin buu u diray warada wuxuu ku gaadhay fi miatayni ay maca miatayni minhumwaxa ka mid a ah. minhuma waxaa ka mid a ah. minhumaa shaykha rashad minhumadaasi waxaa uga jeedaa labada ayuu noqonaysaa alifu tasniyaha minhumaa labadaa boqol waxaa ka mid a ah. shaykha labadii sheekh ee hanuunka alcumaraani weeye yalxaqaani waxay gaadhayaan camran bay gaadheen falaxiquuhu way haleeleen uma saaruu way socdeen turan iyagoo dhammaystiran oo dhammaantood uu maamulaya camar xataa laqow ila ay la kulmeen jamcan col min alkufaari gaala ah faharaba haraba waa firxadeen alkufaaru gaaladii lil adbaar iyagoo dhabarka jeedinaya fa bachuhu diridda uu diray aydan lagu noqoya abaa cubaydatin fii ciddatin buu diray cadad wa hum alaaثumiatin saddex boqolah wa huwa aladii waa ciidanka tacriifuhu lagu qeexo jayshulkhabad ciidankii caleenta alkhabad waa caleenta dhirta ciidankii caleenta cunay weeye yalqowna waxay la kulmayaan ciiran liquraysh col qurayshi leedahay oo safara ayay la socdaan socoto iyo qaafilo fafarad waa uu dhaafay uu ka dheereeyey wa kaana saaduhum sahayddoodu waxay ahayd jiraaba tamrin kolay timira ciidankaa saddex boqola kolay timira ayaa u sahay ah fa akaluu way cuneen alkhabada caleenta bacda tamri ay bacda nafadi tamri timirtii markay dhammaatay caleentaa la cunay wa fiihi sariyadan ayaa alqal baxru badu ay soo tuurtay xuutan nibiri mayitan bakhtiya yadcuunahu ay ugu yeedhaan alcambara cambar baa u soo cariyey xataa sabata ilaa ay sugnaadeen shahran bil calayhi isaga aljeyshu ciidankii xataa saminuu ilaa ay cayileen ku naaxeen min aklihi ay min ajli aklihi cunaday cunayeen waxamalu waa soo qaateen wadahanuu way ka dhaashteen kabahay ka subkadeen ciidankan waxaa la yidhahdaa jeyshulkhabad waa saddex boqoloo saxaabi waxay ku soo beegmeen xilli duruufi jirto sahaydoodu gebigoodu waxa weeye waa kolay timira iyo saddex boqoloo nin intee wadi maalin iyo laba hadday ugu badato deetana markay in yar sii socdaanba timirtii waa go'day waa la gaajooday culka waxaa ku jira nin yar oo fariida aad u qiimo badan oo la dhaa qays ibnu sacad qays ibnu sacad ibnu cubaada waxaa dhalay suldaanka khasraj labada qabiila ansaarta qabiilka faraha badan ee la laydhaa khasraj odaygaasaa dhalay waa wiil dhallinyaro ah oo deeqsinimo maskaxda kaga jirto deeta wuxuuhi waar yaadhaheen timiraan bixiyo oo madiina taalla yaa awrigaga iibsanaya nin baa aniga suyidhi ken laba markhaatina samaysa wuu sameeyey awrkii buu dhuunta ka lisay ciidankii buu siiyey waa la dhagray maalinta maalin labaadii buu hi war timir magaaladii taalla madiina awr kale igaga iibsanaya nin kalea ka iibiyey kiina dhuuntuu ka lisay maalin saddexaaddii buu si sileeg yeelay saddex awr markuu marayo ayaa cumar khadaabo ragga ugu weynaa iyo abu ubayda oo ciidanka wata ayaa afkaysa saaray warsan haddaynu ku soconno dee lug baynu noqonna awrtii haddii midurkaba mid laga soo baxo wiilka yari xagguu inoo cunay ciidankiiba u dhammeeyey waxay saarnaayeen waa gaadiidka waa rakuubkii way u diideen way jooji bay idhaahdeen weliba wuxuu yidhi bal wiilkan yare aan xoolaha lahaynee xoolo nin kale dadka ka casuumaya eeg waa aabbihii sacad ibnu cubaada ayuu ka casuumayaa dabeetana xoolihii markii awrtiina la diiday timirtiina dhamaatay maxaa soo saaraya maxaa soo saaraya ha odhanna hodhaalkaysii marayaan ya waa la garanayaa inay gaajoonayaan illa wax loo xayaystaan ma jirto waa gaajoodeen markii la gaajoodayna caleentaa la cunay ilaahay waxay idhaahdeen halkan ina qarqaraxday dibnihii waayo dee caleen laynaguma talagelin xoolaha loogu talagalay qowlaladii baa dilaacay saaladii xoolahana waan dhignay bay idhahdeen iyagoo muddataa ku jiray ayaamihii may sheegin ayuunbaa ilaahay markay xeebta gaadheen ilaahay isagaa rasaaqee xayawaan weyn oo la yaab leh ayaa u soo dhacay oo bannaanka yaalla kiibay hareere fadhiisteen bil bay dul fadhiyeen oo miday shiishaan iyo miday dubtaan iyo miday ka yeelaan wadahanu kabahay ka subkadeen soomaad maqal meel walba waa ka dhaashteen bil bay dul joogeenoo waa ay ku naxnaaxeen markii dambena waxu hi war naga kiciya oo wixii areerin ay qaadan karayeen hilib ay ka sii qaateen ay googoosteen waxa la yidhaha abu cubayda wuxuu joojiyey feedh xayawaankan ka mid a ah. feedh buu saa u awrkii ugu dheeraa oo nin dul saaray buu hoos mariyey aayar buu hoos maray marka waxay noqonaysaa dee dhigtan masaajidku marslee waayo awrku iyo nin dul saarani dee halkaa mooyaane meel kale soo ma feedhi bay hoos mareen intuu leegyahay hadday feedhii keliya intaa leekaatay feedha kalena intay leegtay halkaasaad kala soo bixi kartaa intuu leekaa xayawaankani deetna hadhow markay nebiga u yimaadeen way u sheegeen wuxuu idhi hilibkii wax ma ka haysaan iyo haa keena deetna waa calaashaday nebigu waa cunay cunitaankaa uu cunayo baahi u haysa ma jirto laakiin wuxuu u bayaaninayaa inuu xayawaankani xayawaan badeed yahay oo aanu qalliin u baahnayn maydkiis iyo wixiisa kale isku mid yihiin iyaguna ay baahnaayeenba halkaa waxaa kaloo ka dhacday cabasho culus waxaa cawday sacad bin cubaada wiilka yaree geesiga ee deeqsigaa ninkii dhalay uu cawday cumar iyo abu cubaydu ka cawda wuxuu yidhi wiilkayga iyo wuxuu bixinayo maxaa nimanka laga siiya nebigu uga cawday nebiguna wuxuu yidhi inna fii qalbihi juudun wiilka qalbigiisa waxa ku jira deeqsinimo aan caadi ahayn nimankii geela laga qashayna timirna waa siiyey sacaad ibnu cubaada maryana waa siiyey awrna waa siiyey awrtiina saddex awr timirna waa ugu daray maryana waa ugu daray qays ibnu saacadna wuxuu ku jira marka saxaabada deeqsiyaashooda la sheegayo ragga ugu horeeya isaga iyo dalxa iyo wiilkaa yidhi aad iyo aad baa loogu ammaanaa deeqsinimada fa bachuhu colkii uu diray ayda lagu noqoya abaa cubayda fii ciddatin tiro wahum alaamia wa huwa aladii waa ciidanka tacriifuu lagu qeexo jayshu lkhabad ciidankii caleemaha yalqowna way la kulmayaan ciidan socoto liqurayshin qorasha leedahay fa farada waa dhaafay wa kaana saaduhum sahidoodu waxay ahayd iyo jicsinkoodu jiraaba tamrin kolay timireed fa akaluu way cuneen alkhabada caleenta bacda tamri ay bacda nafaadi tamri wa fiihi qisadan ayaa alqalbaxru baddu soo tuurtay xuutan mayita nibiri bakhtiya yadcuunahu alcambara cambar baa loogu yeedhaa xataa habata ilaa u sugnaaday aljeyshu ciidankii calayhi xuudka dushiisii shahran bil uu dul sugnaaday xataa saminuu ilaa ay ka naaxeen min aklihi ay min jaraa'i aklihi cunitaankiisa wa xamaluu waa soo qaateen wa dahanuu waa ka subkadeen wa fiihi qays ibnu sacdin naxara wuxuu dhuunta ka lisay oo gowracay jazaa'iran jamcu jazuur jazuur baa waxaa lagu jamcinayaa jazaa'ir waa awr liljeyshi ciidanku u qalay xataa tamara ilaa ay u tashadeen cumaru cumar ula tashaday maca amiirihim amiirkii famanacaa way diideen famanacaa waa alifu taniya cumar iyo amiirkii way ka diideen wa jaa'a sacdun sacadna waxa u yimi nebiga oo fashtakaa wuxuu ka cawday man manaca ciddii inanka ka joojisay wixii uu bixinayey bacu abi qataadata alansaari bacdu ilaa khudrata lilmagaari cla muxaaribin binajin saara leyla bihim wakamana nahaara faqataluu man jaءa wastaaqu nacam waakhraja alkhumsa alamiiru waqasam bacثu abi qataadata alansari abi qataadata alansari baa loo diray bacdu intaa ka bacdi ilaa khudra meesha khudra la ydhaahdo lilmagaari waa meesha maqaar la ydhaah ayay ku dhowdahay lilmagaari cafwan waa mastar miimiya lilmagaari duulaandheh calaa muxaaribin qabiilka muxaarib la ydhaah oo binajdin meesha bariga nashi yaalla ayaa loo diray saara waa socday leylan habeen bihim ciidanku la socday wa nahaara maalintiina waa gabaday faqataluu way laayeen man ja'a u yimaadeen wastaaquu waa soo kaxaysteen annacama xoolihi wa akhraja waa saaray alamiiru amiirkii alkhumsa khumskiibuu ka saaray wa qasama waa qaybiye baaqigiina khumuskii dowladdu ay lahayd ayuu ku wareejiyey intii kalena colkiisii buu u qaybinayaa abi qataada ibnu ribciy alansaari khudra loo diray qabiilka muxaarib la waa degan waa najid waa bariga madiina waa bishii shacbaan sanadkii sideedaad ciidanku wataana waa shan iyo toban saxaabi weerar bay qaadeen laakiin weerarka waxa u sahlayey maalin oo dhanna gabashay ku jireen habeenkiina waa guuro gelayeen colkii dadna waa ka laayeen xoolana waa ka soo kaxaysteen xoolahaasi laba boqol oo awr geelu laba boqol bay ahaayeen iyo laba kun oo adhiya ayay soo kaxaysteen waxoogayna maxaabiisna waa soo kaxaysteen deetna amiirkii waa qaybiyey nin kastaa wuxuu helay laba iyo toban awr buu helay kadibna shan iyo toban habeenka bacdina waxay ku soo noqdeen madiina bacdu abi qataadati alansaari bacdu ilaa khudrata lilmakaari weerar baa loogu diray calaa muxaaribi in la weeraro binajdin meesha najdi laydhaah saara waxay socdeen leylan habeenkii bihim iyaga wa kamana nahaara maalintiina waa gabaday faqataluu way laayeen man jaa'a cidday u yimaadeen wastaaquu waa soo kaxaysteen annacama xoolihii wa akhraja alkhumsa khumuskii waxaa saaray alamiiru amiirkii wa qasama waanu qaybiyey fabacuu baa ku xiga waa bacigii saddex iyo afartanaad fabacuhu abiqataad oo la diray aydan lagu noqoye ilaa badni idam meesha badni idam laydha xiina araada waa markuu nebigu rabay qaswa makati maka inuu ku duulo wahum waham waa ku hamiyey wa kaana fi lbacsi colka waxaa ku jiray muxallimun muxallib ibnu jithaama ninka la ydhaahdo qatal waa dilay caamira ashtacin caamir alashjaci buu dilay wa bi'sa maa facal wuxuu sameeyeyna wuxuu sameeyaa ugu xun wax la sameeyo wuxuu sameeyaa u xun xayaahum ninka la dilay wuxuu ku salaamay taxiyat alislaami salaantii islaamka qatalahu waa dilay fa baa'a wuxuu la noqday bilaahaami dunuubti wanasalad waxaa soo degtay walaa taquuluu alaaya ayaa soo degay uma laquu way la kulmeen annabiya nebiga cinda suqya meesha suqyalaha isugu yimaadeen walibni isxaaq ibnu isxaaq wuxuu weriyey biannadi alqisatu qisadani libni abi xadrada ibni abi xadrad baa lahaa wa huwa curwa curwata ibnu abi xadrad alaslami ayaa lahaa buu yidhi bacuhu maca rajulayni laba nin baa loo diray naxwa rifaaca xagga rifaaca loogu diray jaaa wuxuu yimi yuriidu isagoo doonaya qaswan duulaan lilmuslimiin muslimiinta maca badni min jusham qatalahu waxaa dilay curwatu curwa wastaaqa nacam xooliina waa soo kaxaystay bacigani waa sanadkii sideedaad dabcan waa rabadaan waa markii nebigu fatxu maka ku socday fatxu makana quraysh baa ballankii jebiyey qabaa'il bay weerareen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh cudurdaarashay ugu yimaadeen cudurdaarashadii baa laga diiday nebiguna waa duceeyeyo ilaahay oo quraysh baan weerarayaaye war oo dhan ka qari ilaahayna waa ka qariyey warba ma hayaan nebigu intuu soo baxayo war ma hayaan abu qataadana wuxuu u diray xagga iyo xeeliga badda wuxuu idhi yaan dhinaca nalaga dhabarjabinine xaggaa badda soo mar adugu oo xaggaa maka kaga kaalay abu cubayda wuxuu wataa col waxoogeya ee aan idhaahda abi qataada colkaa uu wato markay meel dhexa marayaan ayuunbaa waxaa ka hor yimi nin la dhaa caamir ibnu aladbad alashjaci ninkaasi islaamnimuu muujistay ashahaad muu ashahaadanin oo lama maqlayn laakiin dee calaamad islaam buu muujiyeeyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu buuri arina wuu wataa waxoogaya dadkii kaleo dhan way ka joogsadeen waxay ixtiraamayaan calaamada islaamka nin la maxlam ibnu jasaamata leythi oo wax ka dhaxayn jireen gaalnimadii oo saxaabiya ayuunbaa hi waar wuu ku dhumanaya weerar buu ku qaaday kurtu ka jaray adhigii iyo xoolihiisi iyo awrkiisina waa kaxaysta dabeetana hadhowtaa nebiga laga ashtakaynayaa nebiguna aad buu ugu xanaaqay aayaddanaa soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fi sabiili illahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina tabtaquuna crd alxayaati اdunya facinda allahi maghanimu kaiira kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum fatabayanuu war saasaa ahaan jirteene iska hubsada oo qofku idin salaamo ka joogsada waayo ilaahay subxaanah wa tacaala hadduu idinku salaamay oo nabadgelyadii magaca la soo qaaday waa in laga joogsado maxal ibnu jasaama kolba jilbuhu u fadhiista rasuul allo ilaahay dembidhaaf i weydii suu ka jeestaa dabeetna markii dambe uu soo wuxuu ihi allaahuma laa takfir limaxlam ilaahay oo maxlam ha u dhaafin ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkii waxaan arkayay buu yihi saxaabigu isagoo maradiisii qooyey oo goy kolba isu dhigay ilmada oo ay qoynayso waayo ninkani uu badrheedhay toos buu u dilay ninka muslimkaa ah, xoolihiisana u qaatay kollay tawxiidku ilaahay ku badbaadinaya oo dee naar ku waari maayo laakiin kol haddii nebigu yihi ilaahay oo ha u dhaafin waa laga jaraya dhacdo kalaa dhacday oo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxa u yimi curwata alaslami curwata ibni abi xadrad alaslami ayaa u yimi waa intaanu madiine ka soo bixin deeta wuxuu yaa rasuul waan guursaday kaalmana waan kaaga baahanahay deete wuxuuhi iminka ma hayne col yar baan kugu daraya ninka la yidhaahdo rifaaca ee meelheblaayo ciidanka ku ururinaya weerara deetna wixii aad ka soo hesho cidda kula socota wax ka sii inta kale aad u qaado deetna nimankii weeraray ninkiina way soo dileen ciidanka watay xoolo fiicanna way ka heleen raggiiba waxoogay siiyey intii kalena uu ku caruus baxay ninka la yidhaahdo curwata ibnu abi xadrad alaslami waaye fa bacuu colkii uu aydan lagu noqoye ilaa badni idam meesha idam la ydhaahdo xiina waa markuu rabay araada uu damcay qaswa makata waham araada waham uu ku hamiyey doonay inuu furto maka uu ku hamiyey waa markuu nebigu arrintaa waday halkaasii tago waa nooc gogolxaadha wa kaana fi lbacثi colka waxaa ku jiray muxallim ibnu abi jahaama muxallim saasuu innaga u dabdinaya muxallim miimkoo la dabdiyo miimkoo la dameeyo iyo xada la fadxeeyo iyo laamkoo la kasrayo soo saama laakiin kutubu tafsiir iyo kutubulxadiid maxlam bay u qoraan maxlam ibnu jasaama muxallim ma kala foga qatala waa dilay caamira ashjacin caamir ibnu ladbad alashjaci wa bisa maa facal wa bisa maa shay waxa ugu xun facala wuxuu sameeyey xayaahum ku salaamay taxiyat alislaami salaantii islaamka qatalahu waa dilay faba'a wuxuu la laabtay bilaasami dembiyo oo dembiyadaas waa maxay waa dilka iyo dhaca wanasalad waxaa soo degtay walaa taquuluu alaaya ay alaayaati akmil alaayaat uma laqow way la kulmeen annabiya nebigay kula kulmeen cinda suqya meesha laydha bay kula kulmeen walibni isxaaq ibnu isxaaq wuxuu ku daray biana dilqisatu qisadani libni abi xadradin wa huwa curwa curwa ayaa watay bacuuhu maca rajulayni laba nin baa la raaciyey ciidanka laba lama raacinin isagii laba no kalay haayeen naxwa rifaacatin jaaa rifaaca wuxuu u yimi yuriidu isagoo doonaya qaswan lilmuslimiin muslimiinta inuu weeraro maca badni min jusham jilib yaroo jusham ka mid ah ayuu dagaalka ku gelaya qatalahu curwatu curwaa dilay wastaaqa nacam xooliina waa kaxaystay fabacثuhu usaamata bna zaydi lilxuraqaati wahwa duu tardiidi hal kana fi sabci kama qad mara aw fi hamaani kana wahwa axra wa fiihi qatluhu liman qad dakara kalimat tawxiidi xataa ankara fabachuhu waa colkuu diray fabacuhu diridda uu diray usaamata bna zaydin nebigu u diray lilxuruqaati meesha xuruqaat laydhaah wa huwa qisadani duu tardiidin waa mid celcelin saaxiiboo la celceliyey oo maxaa loo celceliyey hal kaana fi sabci ma sanadkii toddobaad bay ahayd kamaa qad mara sidaynu soo marnay aw fi amaani kaana aw kaana fi amaani mise waxay ahayd sanadkii sideedaad wa huwa sideedaadaasaana habboon wa fiihi isaga ayay ku sugnayd qatluhu dilduu dilay usaama liman qad dakara ciddii uu sheegay kalimata tawxiidi liman qad dakara ciddii sheegtay kalimata tawxiidi xataa ankara ilaa nebigu ku inkiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhacdadii shalay ta ina lahaa toban qaswo bacdi baan sheegi doonaa waa tan waynagii soo marnay usama ibnu zayd oo dagaal galay nin muslimiinta yaryareeyo gaagaabiye oo wax badan gaadhsiiyey inay gacanta saareen markay gacanta saareenna u ashahaatay ashahaadiina nina ka joojiyey kii kalena uu seeftii ku kala badhay qisadii ma toddobaad sanadkii toddobaad saynu ku soo dhigannay mise waa sanadka sideedaad sheekhu wuxuu leey waxaan u badinayaa inay sanadkii sideedaad ahayd fa bacuhu nabigu diray usaamata bna zaydin usaamata bnu zayd buu u diray lilxuraqaati meesha xuraqaad laydhaa wahwa qisadani duu tardiidi mid celcelinu saaxiiboo shaki baa ku jira halkaana miyay dhacdadan ahayd fi sabci sanadkii toddobaad kamaa qad mara sidaynu soo marnay aw fi amaani kaana ta sideedaad bay ahayd wahwa axraa wa fiihi qisadana qatlu uu ku jiray dilkii liman qadarka kii sheegay kalimatu tawxiidi xataa ankara kelmaddan kelimatu tawxiid aan wax yar ka nidhaahno waa kelmadda ilaahay subxaana wa tacaala ugu tala in xaqiisa lagu caddeeyo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an maxamed rasuulu ullah waa kelmadda dhiigga lagu badbaadiyo iyo dhaqaalahaba waa kelmadda laydhaha bawaabat lislaam ee islaamka lagu soo galo waa kelimadda ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku xidhay in qofku uu janno ku helo naarna uu kaga badbaado waa kelmadda ilaahay uu tilmaamay curwatu lwudqa guntintii iyo mareegtii adkayd waa kalimatun wa alqowl thaabit yuthabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati addunya wa fi laakhira marka qofku hadduu kelmaddaa ku dhawaaqo xaqweyn buu yeeshay waa in kelmaddii la xurmeeyo waa in laga joogsado laakiin dad badan baa waxay u fahmeen kelmad keliya inay janno lagu galayo kelmad keliya oon wax kala wadanin in naar lagaga badbaadayo haddii warku saa u hawl yari oo kelmad keliya la odhanayo gaaladii laysku xabeebtay ee laysku xiiqay ee saddex iyo toban sano xawlulmariidadu isku kaceen ee intaa la murmayey ma kelmad bay odhan kari waayeen kelmad may odhan kari waayeen maxay fahmeen arrintu kelmad maaha waa nolol dhammaystiran kelmadda markaad ku dhawaaqdo nolol kalaad gashay oo min alif ilaa ya ay laa ilaha illaa maamulayso taasay fahmeen laakiin sida dadka qaarkii maanta u qaateen laa ilaha illaa iska dheh waxa doontana walaaqo taa umay fahmin laa ilaha illa waxay leedahay shuruud waxay leedahay macaani waxay leedahay muqhtadayaat waxay leedahay nawaaqid jebisa marka sheekh baa la weydiye waxa lagu yidhi alaysat laa ilaaha ila allah miftaaxu ljanna laa ila mayna ahayn miftaaxii jannada sudi waa run laakiin maa min miftaaxin ilaa walahu asnaan miftaax kastaa ilka yarar buu leey wax ku furo haddaad miftaax ilkala keento wuu kuu furi mid bilaa ilka haddaad keentana kuu furi maayo ilkaha laa ilaha illa allah waxa weeye waa salaadii waa sakadii waa soomkii waa xajkii waa acmaasha wey marka waxay kamid tahay shardiga ladha alinqiyaad haddaad laa ilah la timaadood salaad tukan weydo laa ilaha ma jirto haddaad laa ilah la timaado oo ilaahay keyrkii barido adaa buriyey marka kelmaddani waxay qiimo ku yeelanaysaa muqtadayaadkeedoo loola yimaado ninka laakiin iminka ashaate yuhuudigaad xabadda ku qasaysay hadduu ashhadu alla la yidhaahdo waad ka joojinaysa kaafirkii aad taqaanay hadduu ashhadu alla la yidhaahdo ka joojinaysa bal iska daaye haddaa isagoo tukanaya u timaado maaha laa ilaha keliya maaha waxyaalaha diinteenna u gaarka salaada iyo aadaanka iyo assalaamu alaykum iyo waxyaalaha waa lagaga joogsanaya soonka maaha soonku waynaga dhexeeyaayo iyana way soomaan innaguna way soonnaa walow soonkuu kala duwan yahi waxbixintana waa la wada bixiyaa khasaa'isul islaam aadaankiibaa ka mid a ka joogsigaa horuunbaa laga hadlaya laakiin laga hadlimaayo in weligii la daynayo marka hore ka joogso markaad ka joogsatay haduu hagaagay oo aanu nawaaqidulislaam la imanin sidii baad uga joogsanaanaysaa uga taagnaanaysaa markii hore waa daysay ase markii ayaama kadib baad aragtay isagoo wixiisii walaaqanaya deyntii hore socon maysee laa ilaha illa ladiina isagaa buriyey saxaabiga maxaa lagu haystaa marka hore waxaad uga joogsan weyde hadhow haddaad ku aragto gaalnimadii cidi kuguma qabsateen laakiin dee qaacdii horeba waxaa kaloo lagu haystaa saxaabigu badaanu lahayn buu galay qadiyadda qulubta iyo waxaasuu uga jeeday allah leh inagu ma lihin inagu laba hawlood baynu mas-uul ka nahay waa ina fahantaan waalke wuxuu afka ka idhaahdo iyo wuxuu ficil ka sameeyo ninkaasu waa tukanayey wuu eedaamayey qur-aan buu akhriyayey labaasaad ogaan kartaa ulajeeddadiisaan aqaanaayo ninba wuxuu uhi ulajeeddadaadaan ka arkaa dhul dheero ya adigaan ogeyn baan uurkaaga baadhe maada ogeyn baa uurkaaga baadhan karta wax dhici kara ma markaa wuxuu isku dayayaa meel aan u garan karin inuu gaadho hawsha lagu haysta usaame fahma waxaa lagu haystaa nebi alle wuxuu u jeeday maad laabta dilaacisid bal aad u ogaato wuxuu uga jeeday miyuu dilaacin karaa maya hadduu se dilaaciyo ma ogaan karaya waa maya marka waa inaad ogaato takhasuskaaga saa ogeed imka waxaad arkaysaa diina ilaah cayga dembigaa weyn dad cudurdaar u samaynaya malaa waxaa ku kalifay malaa wuxuu u jeeday oo adeer wuxuu ku kalifay wuxuu u jeeday maxaa inoo dirtay inagu ereyga inaanu ictibaarinaynaa soo markuu ashaahatay ereyga maynaan dhegaysanayn ha waa ashaahatay markuu ashahaaddii caayana he wuu gaaloobay dee marka adiga intaynu maamullaa waa maxay naxnu naxkum bidawaahir wallahu yatawala saraa'ir fabacu khaalidin lihadmi lcusa faxasaha biinayn xasan xasa fabacu khaalidin halkaa waxaynu gaadhnay fatxu maka makaa la furtay caasimadii tawxiidkaa la furtay shirkigii baa laga salabeeyey waxay noqotay meel nadiifa ah. asnaamtii saddex boqol iyo lixdan baa yaallayo nebigu saasuu ishaaraa ul buu ku ishaaraa deeta ul soo dhaca waa mucjiso marka saa ku tidhaahdo so inuu dib u dhaca may ahayn ya saa haddaad ku tidhaahdo dee dib u dhaca may ahayn horuu soo dhacaya waqul jaaa alxaqu wasahaqa albaatil ina albaatila kaana sahuuqa kacbadii buu eegay guduhuu galay waxba ku sawiran nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil oo faashanaya suu yidhi wallaahi mastaqsama qad shirkigii been bay ku dareen quraysh weligood ma faashanin faal la shaqa lahayn iyagoo faalkii ridaya keebaa talo ridayey allahu aclam marka uun shirkigu beenna kama foga labadii nebi baa laga dhigayaa inay faashanayeen markii maka la sifeeyey nebigu wuxuu bilaabay inuu jasiiraddii carbeedna salabeeyo muxuu ka salabaynayaa asnaamta asnaamta yaa keenay nin la yidhahdo camr ibnu luxayat alkhusaaci camr ibn luxaya wuxuu ah nin oo xikmad badanoo aad loo jeceliyey balaayada jinna wuu jin arag buu hayo jin baa la hadli jiray deetana dadkuna way ka heleenoo waxay jeclaayeen diintiisa nin dee diin lagu tuumayuu ha deetana shaam buu tegey asnaam la caabudayu arkay iska caashaqe waa wax naga siiya marti xun weligii ka xun ka xun wuu soo martiyey wax naga siiya labay soo siiyeen hubal iyo mid kale labadii buu maka dhigay hubal iyo cusa labadaasay soo siiyeen mar kalena manaatay u soo direen saddexdaa markaa qoladana makuu siiyey qolo kalena wuxuu siiyey haqiif reer madiinana wuxuu siiyey manaata saddexdii magaalo ugu waaweynaa ayuu qaybiyey carabtii kaleo dhan baa tidhi dee annagana islaamta wax naga siiya deeta wuu riyooday shaydaan baa ayaa tusay uu yidhi halkan qod meel jidda ku dhow wuxuu ka qoday shantii sanam ee qoladii qoomu nuux ay caabudayeen oo berigaa daadku qariyey ilaa intaa waa noolaa ibliise waanu garanaya halkay wax ku qariyeene bartii buu tilmaamay uu soo qoday soo saaray shantiina wuxuu u qaybiyey carabti waddan suwaacan yaquutha yacuuqa nasran marka haddii lagu dhahdo asnaamti nuux la dagaalamayey laftoodii buu nebi maxamed la dagaalamay ha qariibsanin oo hodhan iska gaadheen waa nebigii koowaad iyo nebigii u dambeeyey shaydaan baa isku xidhay oo qoladan usoo faqay qaar kalena waa lasii koobiyeyste markii hore magaalooyinka waaweyn markii dambena qabaa'iladii markii dambena jilbiyadii markii dambena qoysaskii markii dambena odaygai islaamtu labay kala yeesheen qolkaana islaamtu u yaallaa sanam yaro kuududaa halkana odayga subaxii salaad subax sooma tukataan waa inu indhaha ku kala furaa waanu qacda hore waynu isagoo u tagaa ka soo barakaystaa asnaamtii noocaa ahayd ayaa la salabaynaya oo la nadiifinaya gara oo oh, goormaa la nadiifinaya waa markii quluubta laga nadiifiyey haddaanan qalbiga ka nadiifin burburinta waxba tari mayso dibbay isagiioo ka qurux badan samaysanayaan oo haduu doono dahab bay ka samaynayaan nebigu goormuu burburinaya markuu iyagii ka adkaaday ee u dib u soo kacayn ayuu sanamkoodiina burburinaya fa bactuu khaalidin khaalid ayuu diray lihadmi alcuza faxazahaa waa gooyey bihnaynin labuu u kala jaray xazan xaza goyn goyn ah khaalid weliid baa loo diray cusa waxa wada caabuda quraysh iyo kinaana waatuu ku faanaya abu sufyaan lana alcusa walaa cusa lakum abu sufyaankii ku faanayey imika waa muslim safkuu ku jiraa istawuduu ka mid yahay dabeetana waxay taalay nakhlo meesha laydhaa waa rabadaan shan iyo labaatankeedii sanadkii sideedaad soddon fardoolaya ayuu wataa khaalid xamaa duminina noqo buuri xamaa duminine hawshaadu kala dhiman tahaye orooda hawshaa dhammaystiro khaalid lagu yidhi oo cadhaysan oo ka tuuraya ayaa soo baxay oo seeftada meel fog galka ka saaray islaan qaawan oo madow oo tima firirsan ayaa ka booda meeshii khaalidna faraskiibuu ku eriyey labuu kala jaray seeftiibuu ku dhuftay labuu ka kala dhigay fa xazahaa xazan xaza halkuu sheekhu leey laboo loo kala gooyey waa islaantii nebigu muxuu idhi tilka alcusaa cusada la sheegaya waa taa waa jin waa naag jin waqad aysad an yacbudaha almusalluuna fi jasiirati alcarab dadka musalliinta inay dib u caabudaan way ka quusatay walaakin fi taxriishi baynahum kamay quusana isku dirto iska xudhoxudhaynta taa way samayn doontaa dadka isku diraysaa laakiin dib loo caabudo way quusatay haddaad la yaabi jirtay maxay asnaam dul fadhiyaa ha la yaabin waa lala xaajinkana la hadlayay ila dadkani may waalayne ilaa lala hadlo markay la hadasho walaa waa hadlay asna meelahan qubuurahanna qaar baaba sheegay beri aan tegey galbeedka wayna salaamaan buu yidhi salaama gacantaanu gelinaa deeta salaama shaydaan baa soo gelaya deetan gacantuu qabla ka qaadaya bal aduu ka dhaadhici sheekhu waxma qabtay iyo wuu dhintay iyo waa caynkan waabuu salaamaybe soo ti udgoonayd maaha waxoogay buu soo marinaya cadarka eremyalan lagu iibsada jaban maarad nus dolarka marka <laughs> shaydaanku wuu khalkhalinaya isagaa gelaya mar kaloona keliya maaha sanam waloo la caabudo shaydaan baa ku labahan oo la hadlaya qabrigaas wuu siraataa soo mada uga ifinayaa deetna aduu ka dhaqaajo kaase war wuu siraato annagaa arkaynay weliga adugu bal akhri wax walba marka fabactu khaalidin khaalid baa loo diray lixadmi lcuza faxaza wuu kala jaray biinayn laba xasan xaza fabacu camrin aaniyan camrun caas baa la diray fahadama waa dumiyey suwaaca suwaac buu dumiyey wasaadinu ninkii saadinka ahaana caada wuxuu laabtay muslima camr bnu caas rabadaan baa la diraya iyana waa shan laatankii meelaha somaalin buu diraya nebigu waxaan oo dhan deetana suwaac baa loo diray waa suwaac ayaa iska leh deetna waxa uu damcay camr dumiyo dabeetana ninkii saadinkaa saadinku wuxuu noqonayaa inagu maxay odhan jireen qabriga miftaaxiisa ka haya ya muruudkii wey ha asaadin waa muruudkii maasha allah muruudkii baa wuxuu ku yidhi laa taqdiru calayhi maadaa dumin karaya waa suwaace wuxuu ku yidhi camar xata alaana wa anta cala albaatil ma ilaa iminkaad baatil ku jirtaa adduunkii dadku indhaha u dilaaceen war waa kusee ninkaaga dambeeya dabeetana wuu ku dhaqaaqay wuu burburiyey beydkeediina wuu burburiyey dahabkiiyo wixii loo hadiyeynayena kiishaday ku gurteen ninkii saasuu eegaya deetee su-aal buu weydiiyey kayfa ra'ayta ka warran haddabo suu ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu axadan rasuul llah wax kaluu ka aaminsanaa ka sidaa u ega ee wax ku fiiqa inay beerka kala jarayso ya marka tiina wuu waaye deeta waa iska ashahatay fa bacuu camrin camar ayaa la diray aaniyan mar labaad fahadama waa dumiyey alifku waa alif idlaaqe suwaaca suwaac ayuu dumiyey wasaadinu muriidkiina caada wuxuu noqday musliman muslim buu noqday fabacu sacdin wahwa bnu zaydi sacad bnu zayd baa loo diray hadma manatahum manata inuu dumiyo calaa qudaydi meesha qudayd laydhaa buu yaallay sacad ibnu zayd alashhali waa ansaari weeye ree ansaareed koodii baa loo diray waa manata wuxuu yaallaa meesha laydhaa mushallal waxaa caabudaa aws iyo khasraj baa caabudi jiray iyo qabiilka kasaan la yidhaah saddexaasaa laga dhexaysiiyey waa ramadaan sanadkii sideedaad shan iyo labaatankeedii baa la diray waxaana cola labaatan faris buu wataa fardoolaya deetana waa gaadhay mar alla markuu gaadhay waxaa ka dhex booday islaan qaawan oo madow oo tima firirfirsan oo hoogay hoogaydaa haysta iyo jabay jabayda ayaa ka baxday deetana waa uu ka daba tegey ninkii muriidkahabaa ah yidhi duunaki bacda cusaatiki manaatay waa kuwii ku caasiyeye mariyo baabi maxay marin iska cararto cagaha wax ka dayda dabeetana waxay burburiyeen sanamkii halkii bay ku soo laabteen fa qatalaha mee uu dilay dheh faraskii ku eryaday iyadii waa dilay sanamkiina waa burburiyey marka waa jinkii ummadda lu goynayey ayaa midhmidh looga takhallusaya fa bacasuu sacadin sacad baa la diray wa huwa ibnu zaydin waa sacad ibnu zayd alashhali bani cabdilashhal hadma manaatahum manaata inuu dumiyo calaa qudaydin ay makaan qudayd la yidhaahdo ayuu ku dimanayay fabacu khaalidin ila jadiima aaniyatan yadcuu likhayri minlah laysa muqaatilan wa kanuu aslamuu qaaluu sabana wahuwa lafdu mufhimu fabacu khaalidin colkii khaalid weeye waa si sideed afartanaad ilaa jadiima qabiilka jadiima layaa loo diray aaniyatan mar labaad yadcuu wuxuu ku baaqayaa likhayri millah diinta ugu khayrka badan buu ku baaqayaa laysa muqaatilan muu dagaalamayn dagaal looma dirin wa kaanuu waxay ahaayeen aslamu qaar islaamay qaaluu waxay idhaahdeen saba'naa diintii baanu ka baxnay wa huwa lafdu mufhimu waa lafdi wax lagu fahmayo amarahum khaalid wuxuu amray saxaabadii an yuqatila in la laayo kullun mid kasta uu laayo asiirahu asiirkiisa laayo fa bacdun qaar qatala waa dilay wa bacdun barhkoodna amsaka waa iska haystay kabni cumara wa saxbihi lam yaqtuluu may dilin man usila qaala nabiyu nebigu waa yidhi id xilligii ataahu uu yimi alwaaridu ninkii khabarka waday abra'u waxaan ka beri ahay mima qad ataahu khaalidu wixii khaalid la yimi wadaa lahum wuxuu u diyeeyey qatlaahum dadkii la laayey annabiyu nebigaa diyeeyey dahaba waxaa la tegey biha diyadii ilayhim u keenay caliyun cali baa u tegey waa kii sideed afartanaad khaalid baa loo diray bani jadiima oo kinaano ka mid a ah. waxay degan yihiin yalamlam halkan aynu ka xidhanno innaga iyo yamantu waa sanadkii sideedaad islaamka ugu baaq baa la yidhi waxay wataan saddex iyo konton saxaabi weeye deetana diintii uu bandhiga waryaadhahan islaama waxay dhahen sabana saba'naa aslamna may odhanin sabana sabana diintaydii waa ka baxnay diinta cusub baanu gallay ay yidhaha diinta cusub baanu gallay asabu waa inaad wax cusub qaadato waxaagii horena ka tagto khaali wuxu war sabana sabana waa maxay aslamnaa baanu ka doonaynay waa nimanka laaya ciidankiisi ku amrayo rag badan baa la laayey saxaabadii waaweynaana waxay idhaahdeen waar ka daaya hallayninee deetana wuu isu wuxu uhi amarkayga qaata soo anagu ciidanka ma wato haa laaya rag badan baa laga laayey baaqigiina wuxuu yidhi isdhiibo way isdhiibeen baaqigiina raggii buu soo kaxeeya habeen dambe markay dhexda soo marayeen ayuu yihi waar kuwa nalaaya khayr ma lehe halkaasaa ka bilowday dood cabdiraxmaan bna cawf oo saxaabada meesha maraysa ugu weyn iyo cabdilaahi bni cumar ayaa diiday hore war waa qalad aad samaynaysa khaalidow raggani islaam bay sheeganayaan dariiqun bay garan lahayn ereygay ku islaamaane islaam bay doonayaan shirkina kuma jiraan maxaad u dilaysaa warso anugu amiirka mayhi anlaaya buudh dabeetana adugu way ku guntadeen hadalkaaga markaa ka taagtaagmay khaalid iyo cabdiraxmaan bna cawf hadalku uga taagtaagmay hadhowta waa kuwii nebigu ku lahaa laa tasubuu asxaabii khaalid buu la hadlayaa asxaabtayda ha iga caayin hadal kuluna ha ku odhanin fawladii nafsii biyadih low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa khaalid waa saxaabi laakiin la mid maa cabdiraxmaan bn cawf iyo raggii beri hore soo islaamay ee dhowr iyo labaatanka sano tirsanaya ama labaatanka sano isna wuxuusoo isna laba sano u tirsanaya isku mid maaha jooji buu yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khaalid qaladkiisii muu ku taageerin umuu garangarin mu odhan waa khaalid oo kanuu qabtay oo kanuu qabtaye runtuu ka sheegay wuxuuhi ilaahayow beri baan ka ahay qaladkaa uu galay khaalid waa halka la maro gaalka isaga iyo gaalnimadoo laga beri noqdaa laakiin qofka muslimkaa isaga lagama beri noqdo waa muslim laakiin maxaa laga beri noqdaa qaladkiisa ilaahay oo qaladku hebelgalay kuma jiro laakiin isaga kuma jiro iyo qaladkiisa toona odhan kari waayo dee tawxiidkiibuu xambaarsan yahay nebigu wuxu uhi allahuma innii abrow ilayka mima facala khaalid wuxuu khaalid galay beri baan ka ahay caliyow tagoo xoolahan qaado xoolo dahabuu qaado qaaliya deetna wuxuu yidhi wax alla wixii laga galay u magdhow deetna raggii u oo nin walba boqolkiisii halaad loo tiriyey dhaawacyadiiba ayaa la qiimeeyey markaasaa la dhaawaciyey markaasaa la xaqay oo la siiyey ilaa waxay soo gaadheen maylaqatu kalbin maylaqatu kalbi waxa weeye maqorofad yaro ay lagu waraabiyo ninbaa odhay aniga maqorofad baa iga maqan soo qiime muqrafadaadii ayga ma soo qiimanaya lacagtaa la siinaya waata cadaaladda islaamku muqrafad yare ku cabeeyey ayaa loo qiimanaya loodhay hala siiyo maylaqatu kalbin marka wixii qaladaadee dhaca ee muslimiin ka dhaca ee jihaadka dhexdiisa ku dhaca lama suba salaaxayo laakiin waa in la daweeyo dee jihaadkii diintii iyo howlgalkiina looga tegi maayo ninbaa qaldamay sida salaadda ninbaa qaldamay looga tegayn ayaan cibaadadana looga tegaynin nin qaladkii fabacu khaalidin khaalid dirkii loo diray ilaa jadiima aaniyatan mar labaad yadcuu wuxuu ku baaqiyay likhayri milla laysa muqaatilan ma dagaalamayn wa kaanuu waxayna aslamuu qaar islaamay qaaluu waxay dhahn saba'na waa bidacownay diintii cusbeed baanu qaadanay wa huwa lafdu mufhimu waa lafdii wax laga fahmayo inay ka baxeen diintoodii hore amarahum wuxuu amray khaalidun khaalid an yuqatila inuu dilo kullu nin kastoo la arkaa asiirahu waa joojiyey waayo qofka laguma raaco macsiyada laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ka bni cumara wa saxbi cabdiraxmaan nacuuf lam yaqtuluu may dilin man usira qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi id xilligii ataahu u yimi alwaaridu kii warka u abra'u waxaan bannaan ka taaganay mima qad ataahu uu la yimi khaalidu lahum wadaa wadaa ay acda diya wadaa waa bixiyey lahum iyaga qatlaahum dadkii la laayey waxaa diyeeyey annebiyu nebigaa diyeeyey dahaba biha ilayhim waxa uu la tegey caliyun cali baa bixiyeyoo allo wixii laga galay cali baa soo siiyey ilah waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanak allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka natuub ilayk